يا ويحهم ماذا جنوا وتأفكوا وأتوا بقول الجاهل الفتان ورأيت منهم أرعنا يدعو إلى سحر يحل به لدى الكهان markaad tidhaahdo waxaan rabaa taxaliil soddonka qur-aanka lagu aqriyey lacag siyaadaha bay odhanayaan haddii labaatan jis lagu akhriyey lacagtii ka yar bay odhanayaan saas halumajarra ayay odhanayaan wax nasahoo ku soo arooray maxaanku idhaahdaa in dadka saa loogu dhigmirto la idhaahdo qur-aanka maxaanku idhahdaa soddonka lagu aqriyay caynkaa iyo caynkaa wax soo ha loo siiyo wax bannaanoo shareecada ku bannaan aslan ma ahan masaladan marka la eegayo xagga istaawaynta waxa ugu fiican qofku inuu isagu isdaaweeyo يا قومنا هبوا لنصر إلهكم ونبيكم وشريعة الإحسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف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 reerka is-aroostay ama kuwa isba qaba oo haddana la kala hor joogsanayo min baabi sixri lagu kala celiyey xalkiisii baynu daba soconnay waxaynu soo qadinnay dawaa'igii xagga dhirta iyo wax la mid ahaa waan ka hadalnay asalka islaamkuna waxa weeyaan qofka mu'minka ah in xagga ilaahay marka hore loo celiyo innagoo aan dafirsanayn oon diidanayn in maadooyinka la isku daweeyo laakiin dawada ka dhaqsaha badan oo ka manfacada badani waxa weeyaan qur-aanka kariimka ah iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam dhaqanka rasuulkaay ahayd salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi marka saxaabadiisu ay uga soo cawdaan xanuun inuu xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xidho macalyaqiin iyaga oo niyad wacan ilaahay ka filanaya tabaaraka wa tacaala sunnaha nebigay ahayd in ruqyada la isku aqriyo nebigeennu wuu ku aqriyey saxaabadiisa calayhi salaatu wasalaam ubadkii uu awowga u ahaana wuu ku aqrin jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam ruqyada isagana nebiga calayhi salaatu wasalaam ruqyada waa lagu aqriyey sida ay qirayso ummunaa caaisha radia allahu tacaala canha wa ardaaha marka haddii qur-aanka iyo sunnada nebiga la isku daaweynayo wixii intaa ka baxsan iyada qur-aanka meel kasta oo qur-aanka ka midihi waa dawaa iyanagoo qaadanayna ilaahay qur'aankiisa deliilka ku sugan oo ilaahay leeyahay wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaa'u waraxmatu lilmu'miniin walaa yaziidu aldaalimiina ilaa khasaara qul huwa liladiina aamanuu hudan wa shifaa waa caafimaad guud haddii uu yahay mid caqiidada iyo iimaanka ah iyo haddii uu yahay mid jasadka ku dhacaba ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisu waa shifaa lilmu'miniin qof dadka mu'miniinta ah ee ilaahay kitaabkiisa ee ku toosan marka waxaynu gudagelaynay tajaaribtii culimmada islaamka qaarkood ay qur'aanka ilaahay ku daweeyeen dad fara badan oo ilaahay sabab uga dhigay waxaa nebigeenu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaa wax yacnii xanuunnada sancaynaysaan u eega uun shaygani ilaahay kitaabkiisa miyuu khilaafsan yahay sunnada nebiga miyuu khilaafsan yahay haddii aanu labadaa khilaafsanayn waa la isku daaweyn karaa haddii waxaanaad isku sancaynaysaa sunnada iyo kitaabka uu khilaafsan yahay oo diin la'aan iyo shirku uu ku dambaynayo taa laguma oggola asalka waxaa la ilaaliyaa waa caqiidada ruuxa caafimaadkaagoo kaa maqnaada ayaa kaaga fiican caqiidadooda aad weydo iyo tawxiidkaaga oo kaa fasaqma ilaahay subxaanahu wa tacaala marka aad bukooto maxaad isu daweyn weyday kugu cadaabi maayo laakiin inaad shirki gasho oo waxaan ilaahay raalli ka ahayn aad caafimaad ka raadiso ilaahay wuu kugula xisaabtamayaa waxaana laga yaabaa inaad shirki ku dhacdo aanad abadal aabidiin naarta uga soo baxaynin marka rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa wuxuu ku ababiyey in ay marka ugu horraysaba hiqa billaah kalsooni dhab ah inay ilaahay la yeeshaan subxaanahu wa tacaala oo ay isku daaweeyaan sunnada nebiga iyo kitaabka rabbi tabaaraka wa tacaala marka waxaynu gudagelaynaa in shaa allahu tacaala qaabkii loo daweynayey sixirka la yidhaahdo sixra rabti ee loogu daweynayay qur'aanka kariimka ah iyo ducooyinka nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaynu ka soo qanacnay qur-aanka meesha aynu ka soo qaadannaba inuu daawo yahay oo la isticmaali karo oo aan loo baahnayn ama aan laysku xujayn karaynin aayaddaasi inay baabkaa dawo u tahay maxaa kuugu daliila taasi iyadu xujo ma noqonayso oo xadiid saxiixa oo bukhaari uu warinayo oo baabkeennan si fiican u caddaynaya waa tii sacad abu saciid alkhudari radia allahu tacaala canhu wa isaga iyo jamaaco saxaabada oo safar ah waatay reer soo martiyeen habeen habeenada ka mid a ah. goortay martidii ugu yimaadeen reerkii way diideen in lamar inay marti geliyaan abu saciid iyo raggii la socday meel cidla ah bay reerkii ugu hoydeen waagii markuu beriyey reerkiibaa qayladhaan ugu yimi saxaabadii meesha fadhiday ee la marti gelin waayey waxay yidhaahdeen sayidkii reerkayaga baa xalay bahalqaniinay inna waxyaalo lagu sanceeyo ma taqaaniin wax lagu ruqyeeyo oo lagu sanceeyo miyaa taqaaniin bay weydiiyeen saxaabadii sacad baa wuxuu yidhi nacam waan haysannaa laakiin idin siin mayno sababta oo ah idinba milgihii aannu idinku lahayn iyo martigelintii waataa noo diideen annaguna idinsiin mayno waxaanu naqaaneen wax ku dabiibno markaasa waxay idhaahdeen naga iibiyo oo adduun baan idin siinaynaaye na siiya haddii aan la waxyaalaha wax ku sancaysaan abu saciid alkhudri sida saxaabigaas uu bukhaari warinayo waa tii uu u tegay ninkii la qaniinay waxaanu ku aqriyay suuratu alfaatixa suuratu shifaa suuratu alkaashifa ayuu ku aqriyey bifadli illaah ninkii kaannamaa nushidat bihi ciqaalan waxaad moodaysayba dabar ku xidhnaa in laga furay adhi ilaa sodomeeye ah baa la siiyey goortaasay saxaabadu yidhaahdeen adhiga ayaynaan isticmaalin jeeraynu nebiga u tagno salawaatullaahi wasalaamu calayh oo aynu weyddiinno qur-aanka ilaahay sababta uga dhigay inaan ninkaa ku daweyno ujrada laga qaadanayaa inay bannaantiiyo in kale markay safarkii ka soo laabteen ayay nebiga u yimaadeen salawaatullaahi wasalaamu calayh xaaladdii bay uga warrameen markaasuu nebigu yidhi wamaa yudriika annahaa ruqya oo sideed ku ogaatay inay ruqyo iyo wax lagu sanceeyo oo ay taxaliil tahay suurat alfaatixa waa sax waana xalaal si aydnaan u shakiinna anigana qismada igu dariya qaybta adhigaa soo qaadateen si muslimiintu ay ugu qancaan qur'aanka oo wax lagu daweeyo ilaahay sabab uga dhigo caafimaadka in ujro laga qaadan karo taynu u soconnaa ujrada ma ahan ee taynu u soconnaa waxa weeyaan saxaabigan abu saciid alkhudari weligii nebiga kama maqlin salawaatullaahi wa salaamu caleyh faatixada waxa lagu daweeyo wuu ijtihaaday suuratulfaatixuu ku aqriyay ilaahayna waa uu aqbalay marka qur-aanka meeshii aad ka cuskataaba waa mubaax inaad wax ku aqrido oo aad ku ruqyayso oo aad ku daawayso intaa markaynu ka gudubno haddii ay kula kulanto ruux gabaanadan oo laga xidhxidhay qoyskiisii iyo gurigiisii oo aan xaggooda u hollanaynin haddii ilaahayba kula kulmiyo culimmada islaamku qur-aanka ayay kula eeran jireen qur-aankayna markaa ku akhriyi jireen aayado ayay is ku akhriyi jireen ay tajri yacni tajribadoodii ay ku ogaadeen inay manfaco leedahay marka ilaa dhowr dariiqo oo cudurkan lagu daweeyo ayaynu isdultaagi doonaa in allahu tacaala dariiqada koowaad oo cilaaj rabt ruuxa laga xidhay xaaskiisii ee xaggeeda haddii a laydhaa awood u waayay ama markaa caruus ahaado ama gadaal dambeba cilladdani ha ka timaadee qur-aankaa lagu dabiba aayado badan oo isdaba yaalla baan kuu marin doonaa si wakhtigu inoogu gaabtana raqamka aayaddun baan kuu sheegi doonaa ka bacdi adiga kitaabka ilaahay ka raadsan doona waxaad akhriyaysaa oo aada ruuxan buka ama ruuxan sixran ama gabadh ha aado ama nin ha ahaadee laga gabaanaday maxaanku yidhaha sawjkiisii waxay yidhaahdeen culimmada islaamka qaarkood waxaad bilaabaysaa suurat alfaatixa oo dhammaystiran ayaad dhegta kaga akhriyaysaa suurat alfaatixa marlabaadka waxaad akhriyaysaa suuratulbaqara aayadda koowaad ilaa aayadda shanaad waxaa kalood akhriyaysaa suuratulbaqara aayadda boqol iyo laba waxaa kalood akhriyaysaa suuratulbaqara aayadda boqol saddex iyo lixdan ilaa boqol afar iyo lixdan labada aayadood waxaa kalood ku akhriyaysaa suurat albaqara aayadda laba boqol iyo shan iyo konton waxaa kalood akhriyaysaa suurat albaqara aayadda laba boqol siddeetan iyo shan laba boqol siddeetan iyo lix intaas waa suurat albaqara aala cimraan waxaad kala soo baxaysaa bay idhaahdeen aayadda siddeed iyo tobnaad iyo ta sagaaliyo tobnaad acraafna waxaad ka qaadanaysaa aayadda afar iyo kontonaad ilaa iyo lixiyo kontonaad suurat alacraaf ku noqo haddana aayadda boqol iyo toddobiyo tobanaad boqol toddobiyo toban ilaa laga gaadho boqol labaiyo labaatan waxaad soddon jeer adigoo ku aqriyaya dhegtiisa ku celcelinaysaa wa ulqiya asaxaratu saajidiin wa ulqiya asaxaratu saajidiin halaaiina mara suuratu yuunus u gudub waxaad ka qaadanaysaa suuratu yuunus aayadda kow iyo siddeetanaad iyo aayadda labiyo siddeetanaad suuratu taaha waxaad ka qaadanaysaa aayadda sagaaliyo lixanaad suuratulmu'minuunna waxaad ka qaadanaysaa aayadda boqol-iyo shan iyo toban ilaa laga gaadho boqol siddeed iyo toban suuratu saafaad waxaad ka qaadanaysaa kowda aayadda koowaad ilaa totobnaad suuratulaxqaaf waxaad ka qaadanaysaa aayadda sagaal iyo labaatanaad ilaa labiyo soddonka laga gaadho suuratu raxmaan waxaad ka qaadanaysaa labiyo saddex iyo soddon ilaa lix iyo soddonka aad ka gaadho suuratulxashri waxaad ka qaadanaysaa aayadda koo iyo labaatanaad ilaa aayadda afar iyo labaatanaad suuratuuljinnina waxaad ka qaadanaysaa aayadda koowaad ilaa ta sagaalaad ikhlaaska oo dhammaystiran suuratulfalaq oo dhammaystiran iyo suuratuunnaas oo dhammaystiran intaasaad dhegaha kaga aqriyaysaa waxaa suurtagal ah ruuxa aad intaa ku aqrido biniyatin saadiqa niyad dhaba oo aad ugu tala gashay inaad cadowgan ilaahay ilaahay ee mu'minkan dhibaya ee jinkan la soo adeegsaday khaadim baa la yidhaahdaa oo uu sixirooluhu soo adeegsaday in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku dhibo uu ku gubo aayadaha kan dabadeedna calaamado iyo astaamo uu qofkan lagu aqriyayaa uu sameeyo waxaa suurtagalo qofka aad ku aqriday markaad ku akrido inuu indhaha bilig bilig bilig bilig biligi ka siiyo zaqlalah ayaa af carabiga lagu yidhaa markaad qur-aanka ku bilowdo cabbaar ku wado inuu indhaha xajin kari waayo oo bilig bilig bilig bilig ka siiyo waxaa kaloo dhici karta inuu qofku markiiba oohin kaa hor keeno qofkii caadiga ahaa markaad aayadaha mariso oo dhegta kaga aqriyayso inuu markiiba oohin uu kaa hor keeno waxaa suurtagal ah inuu gariiro jidhkiisoo dhan ama uu madaxa ruxo ama uu gacmaha ruxo ama uu matagba qabto ama uu kula dagaalamaba uu kaco qofkii miyirka qabay uu iskala garan waayo ama uu qofkii miyirka qabay caadiga ah caytami jirin oo cay kugu bilaabo ayaa suurtagal ah sifooyinka noocaas oo kale ah waxaad dareemaysaa in alruuxa alkhabiida oo la soo adeegsaday oo saaxirooluhu soo adeegsaday inay aayadahanu dhulgariir ku sameeyeen oy gilgileen intaas haddaad ugu celceliso inaad natiijo fiican ka gaadho waa suurtagal mid baan se idinka digaya marka qofku uu unconscious noqdo oo oo dareenkiisii uu tago uu tegi karaa oo waxaanuu ku hadlayo iyo waxuu samaynayaba waxaa laga yaabaa inuu kala garan waayo ama carabkiisu uu hadlo oo waxaanuu ku hadlayo isagoo aanu is-ogeyn ama uu is-og yahay hadhow uu ku yidhaahdo hadalka waan maqlayay laakiin isma qaban karayn markaan hadlayay anigu ikhtiyaarkayga carabka maan xajin karaynin carabka maan xajin karayn xaaladdaasi hadday kula kulanto waxaa suurtagal ah jinkii khabiidka ahaayoo saaxirku soo adeegsaday inuu carabkan qofka adeegsado dabadeedna uu ibliisku iyo shaydaankan ikhtiyaarkiisa kugula hadlo haddii aad ku cusub tahay baabkan waxaa laga yaabaa inuu jin maarida yahay oo khabiis ah oo doonaya inuu adiga uu laac kuu dhigo uu ku hoosaasiyo oo dabadeed uu isooga kaa dhigo ruu yacni jin nasiix ah oo inuu kuu sahlo howlaha ama inuu ku caawiyo doonaya wuxuu ku odhanayaa waxaan rabaa inaan kula shaqeeyo ama wuxuu ku odhanayaa waan kaa baqanayaa adiga dartaa ayaan uga baxayaa ruuxan waxa weeyaan wuxuu samaynayaa iqraar buu kugu samaynayaa adigu ku dagaya inaad isla weynaato oo aad cabqari isu malayso oo sidii maxaanku idhaha sayidina cumar ay jimanku kaa baqanayaan oo kale inuu isoga kaa dhigo ama mararka qaarkood aad tidhaahdo waayahaye ila shaqe dabadeedna marka dambe adiga uu isku kaalaba rogo wacad iyo ballantoona ma leh mid kalena way dhacdaayoo waa kaduub sida rasuulkeennu sheegay calayhi salaatu wasalaam waa been badane waxaa marka ugu horraysaba uu isku dayayaa inuu kufooftaraan habaabiyo oo meesha laga soo diray meelaan ahayn inuu farta kuugu fiiqo oo uu ku yidhaahdo waxaan ahay inantan sodohdeed baan ahay ama dumaashideed baan ahay ama sodogeed baan ahay ama ina adeerkii baan ahay ama e, aayadii baan ahay dad qaraabo ah oo yacni aqribo ah ayuu magacooda kuu sheegi doonaa waxaana dhacaysa kolkaa in usradii iyo qoyskii ay isdilaan ama ay kala go'aan ama ay dagaalba isula yimaadaan marka waxaa kuu filroon inaanad ka hadlinin oo aanad waraysanin waayo dadkan wada badankoodu caamay u badan yihiin inuu waxaanu shaydaan yahay oo been sheegi karana kama qanacsana mana oga inuu rasuulkeennu inoo sheegay inuu kaduub yahay been badano ah markaa laguma kadmo oo wararka uu kuu sheegayo macna looma sameeyo hal mar waxaa laga yaabaa inuu ilaahay run ka yeedhsiiyo oo ee uu kuu tilmaamo sixirku meesha uu yaallo waa sixir baan isoo diray sixirroolaa isoo diray sixirkiina halkaa iyo halkaasuu yaallaa oo meeshii marka la tago sixirkii loogu tago taasoo kale mararka qaarkood way dhacdaa waana ta ugu sahlana sixirka lagu burinaya haddii maadadii sixirka la helo in markaa la gubo uun in la gubo oo la baabi'iyo mar haddii la ibaadiyo la furfuro la baabi'iyo sixirkii wuu burayaa laakiin iyaaka wa iyaak markaad qur'aanka ku akhrido haddii ilaahay kuu sahlo oo ruuxda khabiisada ah ee saaxirku soo dirtay uu ilaahay ka hadliyo ha sii dabagelin warkiisa hana rumaysanin warkiisa dadkan maqlayana waxaad ku tidhaahdaa shaydaanka iska naara waxaani waa shaydaan ciddan uu sheegayana wuu isku kiindirayaa hadhow haddaa iyagu yacnii iyagii u tagtaanna dee shaydaan markhaati idinma gelayo hadhowna ceeb iyo caydh baa ka qaadaysaan qur'aankaa ilaahay isku daweeya fajaahidhum bihi jihaadan kabiira aankaasaa lagula jihaatamayaa qur'aankaa ka awood badan ilaahay ku shifaynaya idinku caqiidadiinna wanaajista qofkii dhibaatadan keensaday ilaahay wuu og yahay walaa yaxiiqu lmakru sayi'u ilaa biahlih mararka qaarkood wuxuu ku odhanayaa intuu kula hadlo ayuu odhanayaa guriga inay ku jiraan ha ka guuraan guriga ay ku jiraan ha ka guuraan haddii gurigii aad tidhaahda ka guura waa ciidan jabay oo dhufayskii ka baxay halkay u guuraanna wuu uga daba guurayaa uun ciidan fakaday oo dhabarka jeediyey ayuunbay ka dhigan yihiin marka awaamirta ay ku siinayaan een sharciga waafaqsanayn ee idlaalka iyo dullinimada muslimiinta u keenaya lama qaato war gurigan kama guurayaane adigaa guuraya jasadkan iskaga bax inaad tidhaahdo ayaa kuu filroon laakiin ha sii horboodin oo ha ka yeelin mararka qaarkood wuxuu ku odhanayaa kuu tukadaaye ha iga daayo ama wuxuu odhanayaa jilbaabkan ay xidhan tahay ha iska tuurto ama wuxuu odhanayaa qur-aan badan bay akridaayo ha iga dayso qur-aankeeda ay gubayo ama qur-aankiisa ay gubayo waxaasoo dhani waxay kuu tilmaamayaan inuu jilcay oo ay dhibayso salaatuleylku uu dhibayo qur'aanku uu dhibayo soonku marka inuu dagaalka halkaa kaga hayo ruux ayaa muhiim ah oo aanu is oranin salaaddii waa ka nafka eh, ku tuuraya iska daa salaadda ama cibaadada ka hadh ama jilbaabka iska tuur ama salaatuleylka iska daa markaa taa ka yeesho ogow waddadii jabkaaga ayaad cagta saartay marka ugu horraysa lagama yeelo waxyaalaha baatilka ah ee jinkan carabka qofka bini aadmigaa ku tiraabaya waxyaalaha baatilka oo aan shareecada waafasanayn maya waxaa laga yaabaa mararka qaarkood inuu ku yidhaahdo waan iskaga tegayaaye ee haddii alla yidhaahdo neef ha la ii gowraco ama waxar ha la ii gowraco ama digaagad ha la ii gowraco kaasoo kale waxaad odhanaysaa haddii alla ka dhigo duqsi kuu gowrici maaye meeshan iskaga baxa maa uhilla ligayri illaahi waa shirki iyo gaalnimo marka ha is odhanin hadday dow waan gartay waa shaydaankiiba soo diray <laughs> marka waxaad samaynaysaan ha ka yeelina waxyaalaha shirkiyaadka uu farayo marka dardaarankayga koowaad waxa weeyaan haddii ruuxdii khabiisada ahayd ama jinkii xumaa ee u adeegaya saaxiroolaha haddii ilaahayba kuu sakhiro oo uu kula hadlo oo carabka qofka uu kaala hadlo waxba ha sii dabagelin wararkiisa wararkiisa ha sii dabagelin taasi waa qodob aayadaha lagu aqriyo ka mid ah waxaa kalood samayn kartaa aayadahan soo socda ayaa toddoba jeer aada biyo ku aqriyaysaa toddoba jeer ayaad biyo intaad soo qaaddo ku aqriyaysaa toddoba jeer markaad ku aqrido ayuu biyihii waxna cabbayaa waxna uu ku maydhanayaayo biyihii uu ku maydhayna intuu saxni yar isku dultaago taago wixii ka dareeray buu meel nadiifa ku daadinayaa toddoba maalmood buu sidaa aayadaha qur-aanka u akhrisanaya aayadaha uu ku akhriyayay biyuhuna waa aayadahan aan ku sheegay waa tallaabada labaad ee aada isticmaali karto waa labada aayadoodee suuratu yuunus aayadda kow iyo siddeetanaad iyo aayadda labiyo siddeetanaad qaala muusaa maa ji'tum bihi sixru bay ka bilaamaysa acraafna waxaad ka akhriyaysaa aayadda boqol iyo toddobiyo toban ilaa boqol iyo labiyo labaatan wa awxaynaa ilaa muusa bay ka bilaamaysaa aayadda sagaal iyo lixdanaad ee suuratu taaha innamaa sanacuu kaydu saaxirin walaa yuflixu saaxiru xaysu ataa intaa aan kuu sheegay ayaa toddoba jeer biyo ku filan qadar uu cabbi karo kuna maydhan karo ayaad ugu aqriyaysaa maalinta koowaad hadduu ilaahay kaga furo alxamdu lilah ilaa toddoba maalmood ayaad dadaalkaa wadaysaa waxaa kaloo aynu soo barannay oo aan ka soo sheekaynay dariiqo kale oo lagu furo sixra rabdiga waa dariiqadii aynu nidhi waxaad soo qaadanaysaa toddoba xabo oo caleenta gobka ah habeenkaynu gobka ka sheekaynayna masaladii gobkaynala gashay toddoba caleemood oo aan dhaawac lahayn oo qoyan oo aan qallalayn baad soo goosanaysaa waad ridqaysaa dabadeedna biyaad ku milaysaa ku ridaysaa biyaha markaad ku riddo ayaad afkaaga u dhowaynaysaa biyaha fartaadaa midigtana biyahaad gelinaysaa waa adigoo daahiroo weyse qaba waxaad ku akhriyaysaa biyahaas toddoba jeer oo aayatul kursiga ah iyo toddoba jeer oo ah qul acuudu birabbialfalaq iyo birabbiinnaas ayaad min toddoba jeer ku akhriyaysaa markaad saddexdaa toddobaad ku akhrido biyaha caynkaas ah waxna waad cabbaysaa waxna waad ku maydhanaysaa toddoba maalmood baad sidaa maalin walba aad u isticmaalaysaa qadarka biyaha ah ee aad soo qaadatay biyo kale oo dheeraada ku dari maysid biyaha aad qur-aanka ku aqriyaysayna dab dul saari maysid oo dabka ku kululayn maysid haddii ay dhaxani jirto oo aad ka maarmi weydo cadceeddaad u dhigaysaa si ay cadceeddu kuugu diiriso biyaha aad ku maydhatayna meel nijaasa ku shubi maysidee meel aan cagtu maraynin ayaad ku shubaysaa waxa kaloon soo barannay saddexdii masalo ee kale ee iyana dhirta la isticmaalayay midna aynu soo qaadanay nafaashka dabka la saarayo aynu soo isticmaalaynay waa innagii casharkii hore ku soo dhigannay waxa kalood isticmaali kartaa aayadihii aynu ku soo bilownay bilowgeenna ee aayadihii badnaa ee ruqyada caamka ah dhammaan sixirka iyo jinka iyo ishaba aayadaha hore way wadaagaane intaasaad marka hore ruuxii ku aqriyaysaa oo dhegta kaga aqriyaysaa waxa kalood aqriyaysaa waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an mansuura aayaddaasna waad ku aqriyaysaa fajacalnaahu habaa'an mansuura waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an mansuura intaa markaad ku akhrido waxaa suurtagal ah inuu ilaahay cadowga kuu jabiyo dabadeedna aad ka guulaysato ama wuxuu yahayba aad fahamto halkaasay markaa hawshaasina kaaga xidhmaysaa waxaa kalood isticmaali kartaa baaraka allaahu fiikum ee haddii alla ka dhigo ee dariiqo kale ayaad isticmaali kartaa oo aad ku akhriyayso ducooyinkii nebiga calayhi salaatu wasalaam intaasi waa qur-aanki intaasi waa qur-aanki waxaa kalood soo qaadan kartaa biyo ayaad soo qaadanaysaa waxaad ku akhriyaysaa mucawidateynka iyo ducooyinkan aan kuu marinayo imaka biyihii baad ku akhriyaysaa ducooyinka allahuma rabba annaas adhib ilba'sa washfi anta shaafi laa شفاء ilaa shifaa'uk shifaa'an laa yuqaadiru saqaman waa duca rasuulkeenna ka sugnaato saxiixa allaahuma rabba annaas adhib ilba'sa washfi anta shaafi laa shifaa'a ilaa shifaa'uk shifaa'an laa yuqaadiru saqama waxaa kalood aqriyaysaa bismi illaahi arqiik wallaahu yashfiika min kulli daa'in yu'diik wa min shari kulli aw caynin xaasidin allahu yashfiik bismi illaahi arqiik waxaa kalood aqriyaysaa acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari maa khalaq waxaa kalood aqriyaysaa bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shay-un fi اlardi walaa fi اsamaa'i wa huwa asamiicu alcaliim waxaa kalood ku aqriyaysaa allaahuma abطil الsixra biquwatika yaa jabbaar alsamaawaati waalard ducooyinka aan kuu aqriyay ayaad ku aqriyaysaa toddoba jeer biyaha dhexdooda dabeedna saddex maalmood ayuu waxna kaga maydhanayaa waxna uu cabbayaa markaad ducooyinkaa ugu aqrido biyaha dariiqada yacni kale ee lagu buriyo sixirkaa rabdiga waxa weeye waxaad ku aqriyaysaa ruuxan masxuurka ah oo marbuudka ah oo la gabaanaday ee laga xidhxidhay qoyskiisii toddobaatan jeer baad dhegta kaga akhriyaysaa suurat alfaatixa iyo toddobaatan jeer oo suura aayatulkursiga ah iyo toddobaatan jeer oo mucawidateynka ah saddex maalmood baad sidaa ku wadaysaa ilaa toddoba maalmood biidni illaahi albaari sixirkaasi uu ku furmaa dariiqo kale ayana jirta oo loo isticmaalo sixro rabdiga lagu furo waxaad soo qaadanaysaa weel nadiifa markaasaa waxaad soo qaadanaysaa ee haddii a la yidhaahdo qalin iyo tawaad baad soo qaadanaysaa waxaanad ku qoraysaa weelkaas aayadahan suuratu yuunus ku jira boqolkow iyo siddeetan ilaa labaiyo siddeetan labada aayadood qaala muusa maa ji'tum bihi asixr in allaha sayubtiluh in allaha laa yuslixu camala lmufsidiin wayuxiqu allahu alxaqa bikalimaatih walow kariha almujrimuun aayadahaasaad ku qoraysaa weelka adigoo khad yarood samaysatay iyo qalinkaagii ku qoraya weelka markaad intaa ku qorto baad soo qaadanaysaa saliidda laydhaha saliid xabatu sawdaa tii baad biyi yani casharkii ku maydhaysaa saliiddii casharka lahayd ayaa waxaad marinaysaa qofku marsanayaa wejigiisa iyo laabta muddo toddoba maalmood ah ayuu wejiga iyo laabta marsanayaa in qur-aanka weel lagu qoro oo dabadeedna maxaan ku dhaha ruqyo laga dhigto la ysugu sanceeyo culimo badan baa ku tagtay inay bannaan tahay oo uu ka mid yahay imaamkii la odhan jiray ibnu taymiya majmuuca ka ee kitaabkiisa majmuuca alfataawa mujalladda sagaaliyo tobnaad safxadda afar iyo lixdanaad buu ku qirayaa in qur-aanka kariimka ama ducooyinka rasuulka inta la qorto ama la cabbi karo ama la ismarin karo intaasi waxa weeyaan aayadihii qur-aanka ahaa iyo axaadiidtii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam ee ruuxa lagu dabiibay waxaa muhiim ah waxyaalo badan oo la hoos raaciyo oo caamada lagu khayaameeyo baa jira ama aan shareecada meel laba ka soo gelin waxaa jira meelo dadka waa lagu dabiibaa la yidhaahdo waxay ku iibiyaan biyo biyahaasi darajooyin bay kala leeyihiin marka uu u yimaado ruuxii bukay ee duruufta u keentay waxay ku odhanayaan ma waxaad doonaysaa biyaha soddonka lagu akhriyey mise biyaha shan iyo toban lagu akhriyey mise biyaha toban lagu akhriyey mise biyaha shan lagu akhriyey mise biyaha haddii aan la ydhaahdo keliya lagu akhriyey qur-aankii bay kaatogari u kala samaynayaan markaad tidhaahdo waxaan rabaa taxaliil soddonka qur-aanka lagu aqriyey lacag siyaadaa bay odhanayaan haddii labaatan jis lagu aqriyey lacagtii ka yar bay odhanayaan saas halumajara ayay odhanayaan wax nasahoo ku soo arooray maxaanku idhaahdaa in dadka saa loogu dhigmirto la yidhaahdo qur-aanka eh, maxaanku idhahdaa soddonka lagu aqriyay caynkaa iyo caynkaa wax soo loo siiyo wax bannaanoo shareecada ku bannaan aslan ma ahan masaladan marka la eegayo xagga isdaaweynta waxaa ugu fiican qofku inuu isagu isdaaweeyo qofku inuu ruuxu isagu isdaaweeyo waxay kaga fiican fiicantahy ma jiro sababta oo ah isagaa mudar ah isagaa dhibana ah isagu markaa inuu ilaahay u tadaruco markanuu ilaahay wax kugu ridayo wuxuu ilaahay rabaa inaad ilaahay u soo noqoto ood ilaahay u towbo keento ood ilaahay isku xidho oo qofku uu dareemo in xaggiisa looga yimi oo aynaan sida gaalada marka dhibaatadu timaaddo aynaan ka sii darin oo ilaahay wuxuu ku canaantay gaalada afalaa yarawna annahum yuftanuuna fii kulli caamin maratan aw maratayni uma laa yatuubuuna walaa hum yadakaruun ruuxu markay dhibaata ku timaado inuu xagga ilaahay u cararo fafiruu ila allah inuu xagga ilaahay u cararo oo ilaahay weydiisto caafiyada oo inta uu isagu qur-aanka ka yaqaano inta uu ka yaqaano inuu isku daweeyo yaqiinna uu ula yimaado inuu qur-aanku dawo yahay mawaanicda iyo wixii diidaya in qur-aankaagaa la aqbalana aada faraha ka qaado qof caasiya oon mu'minnimo ku sifaysnayn oo ilaahay ka hor yimid oo caasiyey haddana inuu ilaahay toogo ilaahay subxaana wa tacaala waa qani oo gaaladaba ilaahay uu arsaaqaa ibliisna intuu ilaahay baryey buu ka aqbalaye waxa muhim a ah markaad qur-aanka isku dawaynayso waxyaalaha macaasida ah oo dhan inaad ka toobo keento waxaa guriga ku yaallee macsiya ah inaad guriga ka qaato ubadkaaga iyo caruurtaada iyo ooridaada iyo ehelkaagana inaad towsiyo inaad u dardaaranto taqwada ilaahay markaad adigu istiqaamo la timaaddo ayaa qur-aankuna ku anfacaya udcu llaaha wa antum muuqinuuna bilijaaba haddii ay kaa qara weynaato ama aqoonteeduba kugu yaraato cid aad ku kalsoontoon diintaada dhaawacayno caqiidadiisu fiican tahay kula eero oo khuraafaad iyo waxaan sharcigu bannaynaynin ha ka dhiganin inaad haddii alla ka dhigo aada xal ka raadiso marka haddii aada isku daaweynayso qur-aankana shuruuddaas baa lagaa rabaa inaad noqoto mu'min ilaahayna wuxuu yidhi qur-aanka waxaan ku daweynayaa ruuxii mu'mina qur-aanka waxaan ku daweynayaa wanunasilu min alqur'aani maa huwa shifaaun wa raxmatun lilmu'miniin walaa yaziidu الظaalimiina ilaa khasaara wa iyaakum an takunuu min الظaalimiin waxaan idinka digayaa inaad daalimiinta ku sifowdaan oo qur-aanka ilaahay idin anfici waayo oo adciyada iyo ducooyinka aad ilaahay baryaysaan laydinka xijaabo ducada laydinka hoos qaadi waayo waxyaalaha ugu badan ee ijaabada xanibana waxa weeye quruska xaaraantaee la cuno haddii calooshaada xaaraani ku jirto in duca ilaahay ka aqbalaa way adag tahay sayidina sacad binu abi waqaas radia allahu tacaala canhu ardaa ayaa rasuulka u yimi wuxuu ku yidhi nebi allow waxaan rabaa inaan noqdo mustajaaba dacwa addoon markuu ilaahay gacmaha hoorsadaba laga aqbalo nebigu muxuu kula dardaarmay calayhi salaatu wasalaam aib maطcamaka takun mustajaaba dacwa aib macamaka takun mustajaaba dacwa war quruska aada qaadanaysuun hubi am min xalaalin am min xaraam sayidinaa abaabakar radia allahu tacaala canhu nin addoon u ahaan jiray uu xoreeyey baa hadiyad u keenay markaasuu hadiyaddii cunay ninkii baa wuxuu ku yidhi mawlihiis ahaa yaa sayidii alaabtan aan kuu keenay waxaan ka soo iibiyey wakhtigii jaahiliyadda baa nin u faaliyey anna faalka ma aqaan laakiin wixii aan ugu faaliyaa nasiibku ugu hagaagay sidaan ugu faaliyey bay u dhacday deedna wuxuu ii keenay ujuuru ii keenay abaalgud markaa faalkii aan berigaa faaliye ujuuradiisi baan wax ka soo iibiyey sayidina abubakar radia allahu tacaala canhu wa ardaah intuu kacay buu afka gacanta iska geliyey wuu iska soo matajiyey marka baaraka allahu fiina wa fiikum mar walba waxaan idinkula dardaarmayaa waxaa cunaysaan iska hubiya waxaa cunaysaan iska hubiya caaqibada ubadkiinay ku hadhi doontaa ribada iska ilaaliya siyaabo sahlan bay iminka inoo soo gashaa ribada iska ilaaliya wax allaaliya wixii afkaaga galaa dheecaankaagu ku darmayaa dheecaankaaga wixii ku darmayaana biyaha tarantaadu soo raacaya biyaha tarantaada wuxuu soo raacana ilmahaaga inuu ka askumaa laga yaaba ilmo biyo markaa aan nadiif ahayn ka dhashay buu kuu noqonaya inuu markaa caasi kugu noqdaa la arkaa waxaa cunaysaan iska hubiya baaraka allahu fiikum intaasi waxa weeyaan baabka aynu ka hadlaynay ee sidee loo xalliyaa sixirkan lagu yidhaahdo sixra rabtiga sidee loo xalliyaa waxaan markaa in yar isdultaagi doonaa insha sha allahu tacaala eh, waktigina waa igu cidhiidhi farqiga u dhaxeeya rabdiga ruuxii maalan masixir baa lagu xidhxidho lagu gabaanaday kow mise sidiisa ayaa cajsil jinsi awooddii tabarta raganimaa sideedaba u daciiftay miyaa mise waxa iyana masalo kalaa jirto dacfuljinsi iyo cajsuljinsi iyo rabti saddexdaasaa kala jira ruux awooddiisii taam tahay laakiin sixir haysto iyo ruux awooddiisii ay kala baran tahay waa dacfa aljinsi iyo ruux ciniin ah oo aan raganimadiiba loo ogeyn saddexdaa masalo sidee lagu kala garanaya casharkeenna soo socda ayaan insha allahu tacaala kaga warrami doonaa ee dacfigaas ama rabdigaa waxaa lagu kala garanayo waxaanse in yar uga gudbayaa masalo iyana faa'iido badan oo casharadeennii hore daba socota caawa waxaan idiin sidaa hadiyad qaaliya hadiyaddaa qaaligaan idiin sidaa waa geedkaa weeye dad badanay markaan saa u soo qaado waxay moodayaan cayo cayay moodayaan cayo cayo geel maaha geedkaas waa geed caaqiibo leh waa geed caalamiya waa geedka ay yidhaahdaan moringa moringa ayaa la yidhaahdaa magaalada waan soo maray meelo badan baan soo marmaray adigu geedo aan ka badnayn ilaa soddon geed baan guryaha hortooda qaarkood ku soo arkay waa geed alxamdu lilaahi jawiga hargeysa wuxuu uga baxayaa si la yaab leh jawigii magaaladeenna wuxuu uga baxaa si khayra caadiya ah, markiiba wuu wuu fufayaa wuu baxaa markiiba waa geed midho yaroo dhaadheer oo markay yaryaryihiin sida xangeeyadoo kalea ah, ayuu bixiyaa in yarbay markaa yaro qara weynaadaan saddexdeedaa farood in la eg way dhuudhuuban yihiin oy dhaadheer yihiin oo ilaa intaa ah in la eg buu midhuhu ay ay la egaadaan oo ay dhaadheeraadaan gudihiisana waxaa ku jira midho yaroo cadcad oo gal yar oo khafiifiya ku sii dahaadhan yahay geedkan waa geed aada looga dawariye caalamka waana geed manaafic fara badan manaafic fara badan leh waa geed markaan ka warramayo manaaficdiisa ay is odhanaysaan armuu exaggeration ku jiraa ama buunbuunin iyo ziyaado ma ahan waa geed dunidu ay uga markhaati kacday inuu yahay eh, haddaanu ka koowaadba ahayn inuu ka labaad yahay eh, boqorada geedaha caalamka waa geed dunidu maanta ay aada u zarcato aada loo beero bal aan eegno nin dictoor ah oo misri ah ree masar ah oo ra-iis u ah aljamciyat almisriyati lilmoringa masar markay aragtay geedkan iyo manaaficdiisa jimciyad dhan bay u aasaastay oo daraasad ka samaysa oo saraacadiisa daba socota oo aad iyo aada u xanaanaysa waa geed caaqiibo badan weeye ninkan abulfatuux baa la ydhaa cabdullaahi abulfatuux cabdullaahi baa la ydhaahdaa waa mu'asiska jimciyaddan muringaha ee masar maanta masar waxay ku biirtay dowladaha ugu badan ee geedkan adduunka u iibgeeya dowladaha waarida geedkan muringaha ah ayay ku biirtay ninkan abulfatuux la yidhaahdo wuxuu yidhi waxaan joogay waraysi lala yeesha buu ku warramayaa kun iyo labadii kun iyo tobankii ayaa waxaan joogay meesha la yidhaha zambiya wuu ka baxaa zambiya ayaan joogay muddo ayaan joogay shaaha yani shaah laga sameeyey moringaha ayaan muddo cunayey aan cabbayey caleentiisa shaah laga sameeyey ayaan muddo cabbayey waxaan dareemay xanuunkan la yidhaahdo ee dhanjafka megarin ayay yidhaahdaan gaaladu carabtuna ashaqiiqa ayay yidhaahdaan megarin baa la yidhaahda waa xanuun neerfaha ka yimaada oo madaxa laba qab buu u qaybiyaa laba dhinac dhinacna wuu ku ladan yahay dhinacna wuu ku xanuunayaa siiba weliba waxa uu xanuunkaasi dadka qabtaa wakhtiga cadceeddu barqada ay gaadho ilaa inta maxaankudaa ay jawigu qaboobayo matag buu keenaa yalaaliguu keenaa xanuun badan buu leeyahay waa xanuun qofka bini aadmigaa ah farxadda ka qaada waa xanuun qofka bini aadmiga ah irtikaaskii iyo considerationkii maskaxda ka dila waa xanuun aada u dhib badan oo dawadiisuna ay aada iyo aada u fog tahay sida badan wuxuu leeyahay doctoorkan ama ninkan maxaanku idhaahdaa eh, khabiirka ah shan iyo labaatan sannadood baan xanuunkan la rafaadsanaa geedkaasaan cabbay shaah ahaan baan u cabbayay anugu laakiin waxaan dareemay in aan ka bogsanayo xanuunkii dhanjafka ahaa dad badan oo innaga inaga madina dhanjafka ah way ka cawdaan deedna waxaan go-aansaday buu yidhi inaan geedkan siidhkiisa qaado oo aan beledkaygii masar aan geeyo oo aan geedkaa beero siidhkii ayaan soo qaatay markaan soo qaatay masar baan la imi waan beeray geedkii waan beeray waxaanan isku taxallujiyey inaan geedkaa meel kaga soo hadho beeritaankiisa waa labadii kun iyo labiyo tobankii ayaan hawshaa bilaabay masar waxaan ugu imi sideed geed oo moringahaasa mid sagaalaad kuma oolin labadii kun iyo sagaal iyo tobankii wuxuu gaadhsiiyey geedka tiradiisa saddex milyan buu gaadhsiiyey geedkaa tiradiisa saddex milyan ayuu ninkaa dictoorkii uu gaadhsiiyey waxaanan isku dayey buu yidhi ardayda daraasaadka qaadata kimikalka ama daaweynta inay dictooraaga ku qaataan faxsiga iyo baaritaanka caleentan arday badan baa markaa daraasad ku samaysay waxaa ka mid ahayd buu yidhi inan anigu aan dhalay baan ku yidhi aabbow digtooraaga waxaad ku qaadataa geedka eh, baadhitaankiisa markii ay geedkii ay gudagashay ee ay makhbarkii la tagtay iyo laboratorygii baadhitaanka ardayga waa laga caawiyaa wixii ummadda wax usoo kordhinaya kharash baa la geliyaa waxay soo saartay buu yidhi boqol iyo labiyo toban maaddo oo caleentan ku jira oo maaddo weliba intaasoo cudur ay daawo ka tahay waxay ogaatay caleentani inay xambaarsan tahay borotiin borotiinku waxa weeyaan waa maadadan jidhkeennu ka samaysan yahay d n a ga iyo r n e-ga iyo maadooyinkan jidhkeennuba ka dhisaalan yahay ee brotiinka laydhaa waxaa la ogaaday buu yidhi burcadka xoolaha sagaal jibaarkeed inay caleentani sidato oo brotiina burcadka xoolaha ee brotiinka badan leh caleentana ka brotiin badan waxaa la ogaaday caleenta haddii a la yidhaahdo halkaa caleenihi boqolkiiba toddobiiyo labaatan inay borotiin tahay caleentaa inta u dhigantee burcadkiina boqolkiiba saddex baa borotiin ku jira burcadkii aynu borotiinka u raadsan jirnay caleentaas in la eg oo burcada iyo marka la isu eegay caleenta inta borotiin ku jirta toddoba labaatan boqolkiiba waa borotiin caleentan burcadkana boqolkiiba saddex baa ku jira waxaa la eegay kiilo caleentan ah iyo kiilo haddii a la yidhaahdo liin macaanteenna kiilo liin macaana baa la eegay kiilo moringa-ana waa la eegay waxaa la ogaaday toddoba jibbaar inuu fitamin c-ga ku jira caleentan inuu toddoba jibbaar ka badan yahay kiilooga liin macaanta ah oo vitamin c-ga ku jira caleentan ayaa toddoba jeer ka badan vitamin c-ga ku jira liin macaanta aynu u doonanno haddii alla ka dhigo waxaa kaloo la ogaaday in caleentan nisbe aada u sarraysa oo cunsurka la yidhaahdo botasiyamka curyaha botasiyamka la ydhaah ayuu ka qani yahay geedkani maadadan botasiyamka la yidhaahdaana waxay aada u caawisaa xasuusta xifdiga waa maadooyinka xifdiga aada u caawiya waxa kaloo aada ugu jira bay yidhaahdeen maadadan la yidhaha feeramta ama xadiidka oo dadka dhiigla-aanta ka cabanaya iyo wixii la mid ah geedkani wuxuu aada u caawiyaa difaaca jidhka xanuunadan mar walba dee sanadkii walba ama bishii walba jidhkaaga soo weeraraya maadooyin jidhkaagu uu adeegsanayo oo caawinayabaa ka buuxa waxaa la og yahay dowladda ugu badan ee isticmaasho geedkan ee intifaacsata waa jarmalka almaaniya almaaniya ayaa aada iyo aad u istihlaagta geedkan oo isticmaasha fawaa'idda uu leeyahay farabadnaanteeda awgeed wuxuu leeyahay dictoorkan haddii aan la yidhaahdo warbixinta ina siinaya ee geedkan beeray ee abufatuux nimaannu saaxiib nahay oo jarmalka jooga ayaanu iska waraysannay geedkan waxaanu igu yidhi xilliyada ardaydu ay imtixaanaadka gelayaan xilliyada ardaydu ay imtixaanaadka u fadhiyaan kaabsalka laga sameeyo ajbahalkan moringaha farmasiyada way ku yaraadaan sababta oo ardayda aada u isticmaasha ardayda ayaa aada u isticmaasha si xifdigoodu uu matiin u noqdo waxaa kalou ka bi'inayaa naxdinta uu ardaygu imtixaanka ka naxo uu salbabakayo ama su-aalaha istaraska laga qaado su-aalaha iyo imtixaanaadka aad buu uga caawinayaa geedkan moringaha la yidhaahdo wuxuu yidhi hadda dalkayaga dowlado badan baa yimaada si ay nooga qaataan waxaa ka mid a ah maqrib iyo jazaa'ir iyo sacuudiga iyo suudaan dowlado badan baa waxay yimaadaan masar si ay geedka u qaataan siidhkiisa marka geedkan waa geed aada iyo aada u caqiibo ah badan manaafic fara badan leh fitamiinaad fara badan xambaarsan fitamiinaadka aada ka helaysa waxaa ka mida vitamin e vitamin c vitamin b six vitamin b eh, eh, maxaanku dha b tree iyo vitamin b one iyo vitamin b iyo e intaasoo vitamiinaadiiba way ku jiraan geedkan geedkan waxyaalaha ugu fiican ee loo gaato waxaa ka mid a ah inuu ka hortago qofku inuu kansar qaado waa daawooyinka ka hortaga kansarka waxaa kaluu muhiim u yahay waxyaalahan aynu idhaahno igfashanka ama iltihaabaadka waxaa kaluu muhiim u yahay oo xasiliyaa macaanka sukariga waxaa la yidhaahdaa ruuxu haddii uu isticmaalo afar bilood macaankiisuna uu yahay tybe tuga waxaa suurtagala qofkaasi inuu kaba bogsado macaankii uu qabay markuu type two yahay waa suurtagal bay idhaahdeen inuu qofku kaba bogsado waxaa suurtagala bay idhaahdeen qofku haddii uu shaah axaan u isticmaalo inuu colestarolkii uu kaga bogsado waxaa muhiim ah qofka biniaadmiga ah ee isticmaala calaamadaha gabowga iyo tajaaciidda wejiga iyo bishrada iyo timaha intaba wuu hagaajiyaa waxa kaloo muhiima baa la yidhaahdaa wuxuu aada ugu fiican yahay maskaxda oo qofka isticmaala geedkan morinkaha la yidhaahdo asaasaqu kuma soo degdego asaasaqu kuma soo degdego marka manaafic fara badan wuxuu ku leeyahay ninkan digtoorka ah ee haddii an la yidhaahdo geedkan beeray ee jimciyaddan u sameeyey waxaan hubinay buu yidhi ilaa saddex boqol oo cudur buu dawo kaya mid yar iyo mid weyn bale saddex boqol oo cudur ayuu geedkaasi dawaa'i ka yahay waa geed aada iyo aada u manaafic badan marka waxaynu ka fahmaynaa hada dictor isagoo zambiya jooga ayaa wuxuu ku fikirayay inuu dalkiisii hooyo manfaco u geeyo innaga oo muslimiin ah oo ku dayanayna rasuulilaahi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh iyo nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam oo ilaahayna yidhi labadaba kudayashaa idinku sugan qad kaanat lakum uswatun xasanatun fii ibraahiima nebiyullaahi ibraahim ku dayashaa ku leedihiin maxaa ka mid ahaa markaa nebiyullaahi ibraahim akhlaaqdiisa dalka uu joogo inuu daneeyo rabbi ijcal haada albalada aaminan wajnubnii wa baniya an nacbud alasnaam wuxuu ugu duceeyey raashinka iyo iimaanka labadaba uu ugu duceeyey nebiyullaahi moxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh uswa xasana inoogu sugan nebiyullaahi moxamed madiinuu degay wuxuu u duceeyey madiina wuxuu uga duceeyey xataa xumaddii magaalada madiine ooli jirtay ducadiisii baa lagaga raro waa tii jucfo loo raray markaa qofka mu'minka ihi inuu kelidii noola noqdo maahan inuu tiisa uun u fikiro maahan inuu aayaha iyo mustaqbalka dalkiisa ka fikiro manfacada dadkiisa uu ka fikiro maxaa faa'iida u uu ka fikiro ninkaasi siddeed geed baa ku yaallay masar isagoo noolba wuxuu maanta taagan yahay saddex milyan oo geed inuu beero oo maanta waddankiisii uu ka baayac mushtareeyo geedkan innagana geedaheenni waa iska dul soconnaayo waa ku dul tumanaynaa wax allaaliya wax faa'iidooyinnu ka haynaana ma jiro baaraka allaahu fiikum dhulkeenna hoos aanu eegano asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu